waaba iska daynay macnaha naxwo maxaa la yidhaahdaa luqatan istilaaxan xukunkeedii kulli waa iska daynay waxaan hadda isweydiinaynaa alkalaamu aan rabnaa bis alkalaam maxaa la yidhahda afar qayd wixii laga helo waa taasaa jawaabta cad afar qayd wixii laga helo wey afartii qayd sheeg allafdu almurakabu lafdi maxaa la yidhahdaa lafdi waa in qaydka la yidhaha lafdi waa in laga helaa dhawaaq waa dhawaaq oo xuruuf wata weeye waa ko almurakabna waa qaydka labaad almufid waa qaydka saddexaad bilwadcina waa qaydka afraad murakab maxaa la yidhaha la laba kelimo iyo wixii ka badan wixii la saaraa la yidhahdaa tusaale ka bixiyo misaal alcilmu naaficun maa allah almufiid maxaa la yidhaahdaa gudbi almufiid maxaa la yidhahda mid wax faa'iidaynaya waa sharaxnay waxaa xoogaa sharaxaad intaas ka badanaa lagaa raba mufiid haye adigo saas weeyaan mufiid waxaa la idhahaa waa kalaam faa'iideeye faa'iido qofkii hadlayna ku aamusi karo hadalka ku jooji karo kii oo dhegaysanayeyna uu faa'iidaysan karo hadal ka dambeeya uusan sugayn mufiid waa sidaas waa la gartay wadci maxaa lagu fasiray laba macnaa lagu kala fasiray maxay kala ahay bilqasdi o macnaha labaadna bilcarabiyati صaxiix wey waa la gartay markaan nidhaahno kalaamka qaydkiisa koobaad afarta qayd qaydka koobaad lafdi waa inuu yahay ay malfuud wax lagu dhawaaqay waa inuu yahay maxaa baxay shan shaya baxeen alkitaaba alishaara alcuqad nusab lisaanuاlxaal shantaas laguma dhawaaqin waxna waa faa'iideeyaan kalaam lama yidhaha cinda isilaaxi nuxaad waa la gartay marka la yidhaahdo murakab maxaa baxay mfradaa baxay tusaale iyo miaal alcilmu oo keligiisa oo kale kaasaa baxay kaas lama yidhaahdo waa la gartay almufiid marka la yidhi maxaa baxay waxaan waxba faa'iidaynayn tusaale ka bixiya miaal waxaan waxba faa'iidaynayn idaa xadara اlstaadu idaa xadara اlustaadu lafdi waa tahay murakab waa laakiin mufiid maan kalaam maan marka bilwadci carabi di lagu fasiro maxaa baxay waxaan carabi hayna baxay sida luqadii soomaaliga iyo ingiriiska iyo sawaaxiligii iyo qasad haddii lagu fasiro maxaa baxay wixii qasad aan ahayn ka kalaami naa'im wاlmajnuun wasabiyi kuwaasoo kale ayaa baxeen afartii qayd miaal kulansaday aa la rabaa aye miaal afartii qayd kulansaday alcilmu naaficun afartii qayd waa kulansaday wa aqsaamu kalaamka qaydiisa waa imisa kalaamka qaybihiisu waa saddex saddexdii sheeg ismun wa ficlun wa xarfun jaaa limacnan maxaa loogu daray jaa limacnan xaraf isimka iyo ficilkaba laguma darin ma joogto haye soo da haye maxaa loogu daray jaa limacnan maxaa loo yidhi ma joogto maalmihii dhow haye sheeg hadi wixii loo yidhi xaraf wuxuu ugu baahday sababta ugu baahan yahay xaraf in la yidhaha jaa limacnan ma haydida siida haye ha haye haye xarafkaa laba loo kala qaadaa haye xaraf macnole oo xuruufulmacaani xuruuf la yidhaah iyo xurufan maclan ahayn oo maxay tahay xurufta maclan ahayn xuruufulmabaani ama xuruufulhijaa'i ama xuruufta hikaada alifba ta kuwaas oo kale weeye kuwaasa meesha ka baxa marka xarfun jaa limacna saasaa loogu daraa waa la gartay isim maxaa la yidhaahdaa luqatan waxa weeye maa dalla calaa musaman waa wax kutusa shay la magacaaba misaalka bixi muxamadun shajarun masjidun kitaabun qalamun oo kaleeto ficil maxaa la yidhaahdaa ardagaas waa burda mi msaaad ma joogin alla ku sharfo raallah haye ficil fal wey ama samayn waa la gartay ficil meequu qaybsaday saddex maxay kala yihin maadi mudaaric amar weeye isimka laftigiis waa qaybsamay meequu qaybsamay saddex m halkaan ka bilaabi jirna daahir mud mubham mudmar waa la gartay saxiix weeye waa la gartay ismun wa ficlun wa xarfun jaaa limacnan faalismu yucrafu ismka meeqa calaamaa lagu aqoonsadaa haa shan calaamaa loo miyaa loo sheegay hee afara loo sheegay sax afartii loo sheegay maxaa afartaas yaa laga aqoonsaday inuu ku darmo laga cabsana ficil iyo xaraf sax labadaasaa laga aqoonsanoo laga soocaa waa la gartay shan afarta calaamo loo sheegay sheeg atanwiin halkaas miyay ka bilaabay bilkafdi hoos dhig kelimad hoos dhig haddaad aragto waa ism ko bilkafdi tanwiinna waa lagu aqoonsadaa labo laba shaqal kelimad laba shaqlan hadii la arko waa ism bilkafdi watanwiini al kelimaday ku jirto haddii la arkana waa ism aye wa xuruuf ilkafdi xuruufta wax hoos dhigta kelimaday ka horayda hadii la arkana waa ism afartaasaa lagu aqoonsadaa haye xuruufta wax hoos dhigta waxaan rabnaa kelimada hoos dhigan bal misaali maya arday kaa dambeeyo ha kelimada hoos dhigan misaali falismu yucrafu bilkafdi ism waxaa lagu oqoonsadaa hoos dhig misaal u keen allahi bismi illaahi allaahida ku jirta sax waa ism wey maxayna waa hoos dhigan tahay sax waxaa la rabaa kelima tanwiinsan keen ha kelima tanwiinsankeed isimkii calaamadihii lagu oqonsaay misaalan u rabnaa soo lama dhihin bilkhafdi watanwiiniya lagu oqonsadaa ken kelima tanwiinsan weliba misaaladii aan sheegayaan raba kuwa kale xataa ma rabo si aan u ogaado casharkii in lagu ceshaday nahdi soo daa yahay aliimi miaal hadda waa keenta laakin misaaladii aan sheegay maahana de haye in la soo xigtiyo kitaabka lagu ceshado inaan ogaadaan rab hakiiman iyo calin waxay u kala duwan yihin labadoo midna anuma sheegin haddana waana sax sida dhinac marka laga fiiriyo isim waa yihiin laakiin misaaladii aan sheegay macno gaarahay wateen gacanta dambaan rabaa inaan macnahaas gaarka la ogaado haye meeshan ka bilaaba in laga bilaabaan raba oo laisdaba dhigo oon la qaldin xad maya maya lama hayo dhinacin aanba aanbal fiirin haye adiga haye haye muxamadina ugu horreysa kitaabina ku xigay shahina ku xigay ihin aywa waxbaa ka dhimo wey waxbaa ka dhimo muslimaatin maaa loga tegay macno gaara igu fadhida ah. mid walba macno gaara ku fadhiya kelimadahaas muxamadin kitaabin shahin ihin muslimaatin sidaasaa la igu mitaalina tanwiinka hadda waxaad ogaanaydaan macno gaaray ku kala fadhiyeen mid mid shaqo kule lama ah dhammaan kelimadahaas waa ism waa asmaa mid walba mid walba waa ism kelimadahaas waa asmaa waa yahay wa xuruufi اlkaf waxaa la yidhaha waa al wa dukuul alif walaami al inay gasha isimka lagu aqoonsadaa ism al ku jirta misaali almasjid albeyt allah الرحمن صحيح waayahay alqulaam iyo arujul الrajul xuruufu اlkhafdiyaa lagu oqonsadaa isimka xuruufu اlkhafdi maxaa ugu horeeyey min iyo min iyo ilaa min maxay faa'iidaydaa ibtidaa'iya ilaana intihaa'iya labadooda misaal u keen dahabtu min albeyti ila almadrasati marka saxiix weeye misaaladaas maxaa hadda ujeeddada misaalkan loo keena u yahay Eh, socodku meeshuu ka bilowda in la garto oo ah min albeyti mintaa tusee ibtidaa'iyada meesha socodku ka bilowday waa albeyt meeshuu ku dhammaadayna yaa tusay ilaadaa tusaydoo madarasadu ku dhammaaday waa la gartay albeyti iyo almadrasatu maxay yihiin laba asmaa wey labadu mid kasta waa isim maxaa lagu gartay mid walba saddex calaamaa ku jirta albeyti minaa ka horayda ko alna waa ku jirtaa waana hoos dhigan tahay saddex calaamaa ku jirta waa ism almadrasatina saddexdoo kalea ku jirta waa ism haye min wa ilaa ilaa can can maxay faa'iidaynayda mujaawasay faa'iidaynayda miaalkan ismay ku jirto ramaytu sahma canilqawsi canilqawsi alqawsi waa maxay waa ism maxaa lagu gartay saddex calaamood can way ku jirtaa waa ka horayda alna waa ku jirtaa hoos dhigna waa ku jiraa صaxiix min wa ilaa wa can wa calaa calaa miaalu ken isticlaacay faa'iidayda kan miaal صacidtu calى اljabali waa la gartay aljabali waa maxay waa ism maxaa lagu gartay saddex calaamood horta xaraf oo wax hoos dhigaa ka horeeya calaa waa ka horayda waa ko alna waa ku jirtaa waana hoos dhigan yahay min wa ilaa wa can wa calaa wa fii fii maxay faa'iidaydaa darfiyay faa'iidaydahay miaalu keen almaau fi lkuusi waa yahay almaau fi lkuusi maxal shahidku waa alkuusi alkuusi mayse mse waa ficil mse waa xarab waa is maxaa lagu gartay saddex calaamaad ku jirta fii waa ka hor martay alna waa ku jirtaa hoosdhigna waa ku jiraa wa ruba waa la gartay ruba maxay faa'iidaydaa ataqliil yaraynay faa'iidaydaa miaalu keen ruba rajulin ruba rajulin ruba rajulin waxbaad ka boodaysaa ruba rajulin haye kariimin qaabalani ruba rajulin kariimin aad ka boodaysa kariimin qaabalani waa la gartay maxal shaahidku waa rajulin rajulin waa maxay waa is maxaa u daliil ah tanwiin waa ku jirtaa maxaa kale al kuma jirto rajulin macalo ku jirta rajuli baan rabaa aniga rajuli bis tanwiin waa ku jirta maxaa kale maxaa kale ku jira rubaa ku jirta maxamshahidkana maa kaaluma ujeeddana miaalka loo keena rubaa la miiaalanaya isimay gashay soo ma jeedid waa la gartay min wa ilaa wa can wa calaa wa fii wa rubaa maxaa ku xigay walbaa isimkeed inkaasa laga tacdiyay faa'iidayda ba'du u kaan miaal marartu bisaydin marartu bizaydin marartu bizaydin ka dul si saxa u fariista marartu bizaydin maxal shaydku halkee bizaydin zaydin waa maxay waa is maxaad ku garatay laba calaamood baada iyo hoos dhig ama tanwiinta tanwiinta iska dheh waa isku arki doona mid walbe waa la gartay bacda maxaa ku xigay warub walbaau hayaade walkaaf maa ku xigtay waa runtaa miisa kaafta xay faa'idaydaa tashbiih laba shay laysku ekaysiina miaal keen la yidhaha kalbedri maxalshahidku waa albedri albedri waa maxay waa is maxaad ku garatay saddex alaama maxay kala yihiin kaafta kow alna waa ku jirtaa hoos ina waa ku jiraa kayr allah ku sii haye maxaa ku xigay xarafkee ku xigay wallaamu laamtu maxay faa'idaydaa maxay faa'idaydaada ma hayo aad ka qaado kor u dhawaaq milkey faaidgu hagaajid alla ku hagaajiyo miaal kan almaalu lizaydin maxalkeedku halkee zaydin weeye zaydin waa maxay waa isimu ficli xaraf maan maxaa lagu gartay al ya laam ayaa ku jirta waa runtiisa laamaa ku jirta hoos dhigna waa hoos dhigan tahay tanwiinna weli waa ku jirta tanwiinta laakiin hoos dhigan weli aad loo kala fahmi waase la kala fahmi doonaa insha allah wa xuruuf اlkhafdi wa xuruuf اlqasami waay wa xuruuf اlqasami haye xuruuf اlqasam maxay ahaayeen alwaawu صaxiix wاlbaau wataau wowdu isim meequu horta uqaybsamaya isimku saddex maxay kala ahaayeen ism daahira ism mubhama mudmara صaxiix wowdu wowda waawlqasamkaa kay jari jirta oo geli jirta daahirka bisay jirtay miaalu keen ha wallaahi صaxiix weeye maasha alla wالduxaa wاleyli wالshamsi waa kaasaa watiini watiini wzayd watiini wazaytuni maasha allah waa hagaajida alla ku hagaajiye waa la gartay hadda watiini watiini atini ma ism mase waa ficil mase waa xaraf maxaad ku garat al ku jirtaa waana hoos dhiganta maxaa kale maxalushaydkeena maad ka tegaysa watiini waawulqasam dheh wawa dhan lama rabee waawulqasamna waa ku jirtaa صaxiix haye ba'da isimku saddex u qaybsamaa daahir mudmar mubham haye ba'du kay jirtaa saddexdaba waa jirtaa jazaaka allahu khayr miaal keen bilaahi allaahi waa maxay ma ism mise waa ficil mise waa xaraf waa ism maxaad ku garatay maxaad ku garatay bilaahi badu qasamka o maxaad kale ku garatay allahi aldhe al alaa ku jirta dheh bacda markii laga saaro allahi soo noqon me haye alna waa ku jirta maxaa kale ku jira hoos dhigna waa ku jira saddex alanaa ku jirta taada isimku saddexu u qaybsamaa isim daahira isim muطmara isim mubhama albaabkaas albaabkaas aan iska xirnaa qorax adagaa ka soo gashay iska xira iska dawaal iska xira xir iska xir haye isimku saddex u qaybsamaa ma la socoti inuu isim saddex u qaybsamo isaabtaa timid haye aduu ma la socoti aduu waa jawaabtay waa jawaab wixii jawaabaa ku xishanin hadde ragan bau le afka kala qaadeen haye ma joogtay haye isimaaqu qaybsamaa saddex haye daahir mudmar mubham haye taadu kay jirtaa lafduljalaalha keliya xataa saddexda qaybood qayb ka midoy wada jirta lama arko lafduljalaalha keliya hay jirtaa صaxiix maa sha allah haye miaalo ken tallaahi allahi waa maxay ma isma ficla mase waa xaraf waa ism maxaad ku garatay taaulqasam waa ku jirtaa alna waa ku jirtaa hoosnina waa ku jiraa صaxiix wey ficil meeqaa lagu aqoonsadaa calaamo afar calaamo haye qad siin sofa taa tanis asaakina saddex afartaas calaamaad lagu aqoonsadaa ficil meequ u qaybsamaa saddex maadi mudaaric amar saxiix weeye saddex afartan calaamadood yaa iska leh ficilka maadigaa ah iyo mudaarica amarku waxba kuma laha saxiix waa la gartay afartii calaama u soo daadeg qad meeqa ficilay gashaa labaday ficil maadi mudar labadaba qadi waa gashaa hadday maadi gasho qadu maxay faa'iidayday tustaa laba macnay tustaa macnaha koowaad waa taxqiiq misaalkeediina waa qad aflaxa almu'minuuna maxalushaydku waa lafdigeen marka ficilka maadiga aawey aflaxa weeye aflaxa inay ficil maadiya maxaad ku garatay qad ayaa ka horayda saxiix taxqiiqayna faa'iideyna mu'miniinta liibaantood inay xaqiiqa tahay qad aflaxa almu'minuun taqriibkiina macnaha labaaday qabdu markay maadinka soo faa'iidaydaa waa taqriib taqriibkii mihaalkiisii qad harabat ishamsu qoraxda dhiciddeedu waa dhowaaday haye haraba ma ficil maadiya ma isima ma xarafa waa ficil maadi maxaad ku garatay qadda gashay aan ku garatay mudaarica hadday gasho maxay faa'iidaydaa laba macnay faa'iidaydaa taqliil iyo tagsiiray faa'iidaydaa miaalukeen taqliil ayadoo faa'iidayday qad ynjaxu اbeliidu maxalshahidku waa lafdiga mudaarica ynjaxu weye ynjaxu waa ficil mudaaric maxaad ku garatay qad ayaa gashay marka inay taqliil faa'iidaynaydaan waxaa lagu garanaya beliid qof hodamiin ah liibaan guushiisu inay yartaa la ogi marka yaraanay faa'iidaynayan taqliil takfiirna miaalkiisii qad yanaalu اlmujtahidu buqyatahu waxaa badan inuu gaaro qofka dadaalayaa wuxuu dalbaayey oo raadinayey inuu mujtahid yahaa laga arka marka qadaanu maanta waxay fadina takfiir waa la gartay qad yanaalu اlmujtahidu yanaalu waa maxay ma waa ficil mise waa xaraf waa ficil maxaa lagu gartay qadaa lagu gartay yaan jawaabin agga agga agga adiga ma jawaabin صaxiix waa la gartay qad siin sawfa siin iyo sawfa ficil labu ahaad afartan calaamo laba ficila leed maadi iyo mudaaric sin iyo sawfa labadaas calaamo ficilkaa iskale ficil mudaarica lagu aqoonsadaa maadi ma galaan waa la gatay siintii miaalkeedii keen horta maxay faa'iidayda markay ficilka mudaarica gasho siintu dibdhig waa runta takiir ay faa'iidayda markay ficilka mudaarica gasho waktiga in dib loo dhigan ula jeedaa waa hagaajida miaal keen sayaquulu الsufahaau lafdiga ficilkaaho mudaarica waa keen yaquulu inuu mudaaric yahay maxaad ku garatay siinta gashaa lagu gartay taaqiiray faa'idanaa dib ay ka dhihi doonaan wey hadday leeyihiin maahan sawfa maay ficilkay gashaa mudaaric iyo maadi mudaaricay gashaa maxay ku faa'iidaydaa takhiiru zamaan zamanka in dib loo dhigo ayay ku faa'iidaydaa miaal u keen saufa taclamuna kallaa saufa taclamuna miaalkii aan kuu sheegaan kaa raba miaalkaasuna waa la mid hadda aad sheegto wax ma adan halayn ma adan joogin kayr allah ku siiyo waa dadaashay allah ku hagaajiyo haye miaalki aan sheegay haye miaalki aan sheegay adiga ma jawaabini intiina halkaa lainkaga bood ma idinku waa qoo weydeen labadiinaan labadaan idinka waa qoo weydeen raggii qoo waayo kuma jiraan aduma waa qoo weyd maba lagu weydiin si aan kaaga boodo waa yaab maba lagu weydiin kafaa'idaysiga qofkii faa'idaysan waa laga gudbinaa saad allah ina siiyo xoogaa waktigaa rabnaa in ardoo dhan wax la gaarsiiyo midaan kafaa'idaysiina weli arag haye saufa nuslihim naaran oo ardagaas misaalku misaali waa la mid ee casharka in la soo diidaye yaan ku imtixaana saufa nusliihim naaran ficilka mudaarica waa kee nuslii waayo inuu ficil mudaaric yah maad ku garatay sawfada gashay صaxiix weeye waa la gartay taau taniis asaakina adiga ma jawaabta adeeg maba jooginba haye adiga maba lagu weydiinaya haye oo oh, meeshana dhexa bootiyada ku jirta haye taa taniis asaakina yay calaamad u tahay ficilka maadiga mudaarica labadooda kay calaamad u tahay taa taniis asaakina calaamadaas way gashaa maadiga bisay gashaa mudaaric ma gasho saxiix maxay tustaa hadday ficilka gasho waxay tustaa taniis dhadigaynay tuse in oo ficilka axadka sameeyey uu muanas yahay ama dumar yahay tuse ama dhadig yahay ama cidda lagu sameeyey labaday midta hadduu ficilku majhuul yahay weeye marka miaalow keen qaalat caaishatu umu اlmu'miniina ficilka maadiga waa kee waa lafdiga qaala weeye maxaad ku garatay qaala inay ficil maadiya tahay taal taaniisa gadaal kala socota qaalat aa la yidhi qaalat taadaasaa tuftay saxiix weeye walxarf intaanaan gaarin ficilkii saddexuu ahaa laba calaamadihiisi waa sheegnay waa maadi iyo mudaaric amarkiiyo haray amar calaamadiisa lagaa rabaa asaga waa macnawi calaamadiisu waa wax macnahaan loo garto waxay tahay dalaalatuhu calى dalabi wa qabuluhu wa qabuluhu ya almuanaati almukhaadaba iska dheh wa صaxiix labadaas waa inuu isku darsadaa dalaalatu calى dalabi horta dalab waa inuu tusaa wa qabuuluhu yahay almu'anafati mukhaadaba haweenay lala hadla yadeedna waynu aqbalaan miaal u keen idrib miya haye yadii ku dar idribi sax weeye labadiiba waa ku haynaa idribi horta dalab waa tusaa garaacidaa la dalbaa haweeney lala hadlaa yadeedna waa aqbaloo waxa laga dalbayo ficilkaada waxay tahay haweeney oo waxaa laleeyahy gabar yahay garaac a laleeyahy waa la fahmay yaan yaan jawaabin adiga ma jawaab hay adiga ma jawaab hayaade adigay xaraf xaraf calaamadiisa ii sheeg xaraf calaamadiisu waa maxay calaama la'aan wey waa fiicanta waa hagaajiyda allah ku hagaajiye laakiin sii sharax calaama la'aanta maxaad ula jeedaa tab sharax adaa ka bix haye adugu sharax ka bix waa kelimadii calaamadaha isimka aan abalayn calaamadaha ficilka aan aqbalayn waa hagaajideen adna ah, sidaas inaad u sharxdaa la rabaa waa kelimad aan aqbalayn calaamadihii isimka calaamadihii ficilkana aan aqbalayn labadaba aan aqbalayn sidaas weeye xarafku xaraf meequu uqaybsamaa sadexuu uqaybsama annaga xarafka haddaan qaybayna waa xuruufulmacaani aan saddex u qaybayna xarfun jaali macnan a saddex usii qaybsama xuruufulmacaanigiiyaa saddex u qaybsama maxay kala yihiin saddexdi xarfun mukhtasun bilasmaa xarfun mukhtasun bilafcaal iyo xarfun mushtarakun baynahumaa saddexda miaal u keen xarfun mukhtasun bilasmaa miaal u keen ka xuruufilkafdi asmaaday kaas ku tahay xuruufulkafdi xarfun mukhtasun bilafcaal ka qad wasini wasawfa wataai tamiisa saakina saxiix waxaad u keentaa miaal xarf mushtarak asmaadana gala afcaashana gala ka hal oo kaleeto baab اlraabi baab اlcraabi ma jawaabta adiga waa jawaabtay adigu waa jawaabtay haye gadaal iigu dhigi haye adiga ma jawaabtay haye baab اlcraabi icraab xaa lagu yidha xagga luqada icraab icraabka xagga luqada ma sha allah alidhaaru صaxiix istilaaxana ha ha ma sha allah waxaa la idhaha icraab waa kelimadaha aakirkooda aakirkaas xaaladiisa isbedelka ku imaana ugu imaanaana likhtilaafi اlcawaamil اdaakilati calayha cawaamishaa iskhilaafsan ma sha allah cawaamishu waa iskhilaafsan tahay mashaarici kartaa adi hay-adu mashaarici kartaa maxaa loola jeeda cawaamisha iskhilaafsan cawaamishu waa iskhilaafsantao mar waxaa kelimadan awelka ka gelaya caamil kelimada goda marka aakhirkii wuxuu rabaa in la godo waa ko marna kelimadda waxaa ka hor maraa caamil aakhirka kor dhigaya markaa aakhirka wuxuu rabaa in la kor dhigo waa mid kale waa khilaafsan yahi marna waxaa ka hormaraya caamil kelimadan aakirkeeda kor dhigaya hoos dhigaya hoos dhigaya caamil kelimadda aakirkeeda hoos dhigaya markaasna waa in la hoos dhigo marna waxaa ka hormaraya caamil kelimadan aakirkeeda jasminaya oo reebaya waana in la jasmiya markaas marka caamilyaalku way iskhilaafsan yihin saasaa loola jeedaa mid kelimadda aakirkeeda waa godaa midna kelimadda aakirkeeda waa kor dhigaa midna kelimadda aakirkeeda waa hoos dhigaa midna kelimadda aakirkeeda waa reebaa way iskhilaafsan yihin sidaas weeye waa yahay alcraabu huwa taqyiiru huwa taqyiiru axwaali awaaqir اlkelimi liاkhtilaafi اlcawaamil اdaakilati calayha lafdan ow taqdiiran ma anan akrin soo maahan hay dhowr nin aan su-aaluhu gaarin ayaga insha allah beriya laga bilaaba adi alla ha iyadoo ficilka shani waa sheegnay hal yastadiicu rabbuka ha laisla weydiimiyaha sax wey sax wey haye haye haye kelimada casharoo aan kooban aan akrinayna insha allahu haddii alla yidhahdo baabulcraabi haada midkaanu baabulicraabi icraabkii baabkiisi weeye alicraabu icraabku huwa icraabku taqyiiru axwaali awaaqir اkelimi kelimooyinka aakiryaalkooda aakiryaalkaas xaaladahooda kelimadaha aakiryaalkooda aakiryaalka xaaladahooda xaaladahaas in la bedelo weeye iraab xaaladahaas in la bedelo maxaa loo bedelaa likhtilaafi اlcawaamil caamilyaalka iskhilaafka ay iskhilaafsayin darteed caamilyaalka addaakilati gelayda calayhaa kelimadaha korkooda waxaan maraynay lafdan aa laga bedelaa o taqdiiran aa laga bedelaa ah, lafdan min jihati lafdin xagga lafdigaa laga bedelaa o taqdiiran min jihati taqdiirin xagga taqdiirta ayaa laga bedelaa marka waxaa loola jeedaa lafdan maa laa yamnacu talafuda bihi maanicun lafdi waxaa la yidhaahdaa maa laa yamnacu talafuda bihi maanicun waa wax in lagu dhawaaqo wax diidaya aysan jirin in lagu dhawaaqo ixraabkan wax diidaya ma jiraan maa laa yamnacu min atalafudi bihi maanicun waa icraabka marka wax diidaya aan la arag in lagu dhawaaqo wax diidaya lamarka waa lagu dhawaaqi karaa takyiirkii waa lagu dhawaaqi karaa jaaءa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin yadribu lan yadriba lam yadrib maa laa yamnacu min atalafudi bihi maanicu waa wax in waa icraab in lagu dhawaaqo wax diidaya aan la arag lafdan waa saas wax diidaya in lagu dhawaaqa male ah, dhegtaadaadba ku maqleeba waa lagu dhawaaqa aakirka inuu isbedelayo ah, aakirka isbedelkiisa wax diidaya male in lagu dhawaaqo haddii kale cibaaro kale aman udhigna laakiin kitaabku halkan maraayo cibaarooyinka in la badiyo maya hal dariiqaynu iskaga socona dariiqaynu saasoo ah kelin hal dariiqo yar oo fudud in la iskaga socdo haye waaya marka lafdi waxaa la yidhaahdaa waa icraabka in lagu dhawaaqo wax diidaya lama arko dhegtaadaad ku maqleeba marka lagu dhawaaqo isbedel inuu yimid kelmadiio ahayd zayd caamil godaa ka hormaraa jaaa zaydun waa ad maqle haddaad indhaleedahana ishaad uga jeedid caamil kordhigaa ka hormaray ra'aytu zaydan isbedelkii waa ad maqle dhegta ishana waad ku arkay caamil hoosxigaa ka hormaray marartu bizaydin isbedelkii caaqilka ku yimid xaalkiisa dhegtaa ka maqle ishana waa ku arkay yadribu lan yadriba lam yadrib kaas waa lafdi icraabka lafdiga waa sidaas maa laa yamnacu min atarafudi bihi maanicu maxaa la yidhaha ow taqdiiran taqdiiran maxaa la yidhaha maa yamnacu laadi keliya ka daa laadiyaad meesha ka saareen maa laa soo dhihi mayn laadi ka daa maa yamnacu min atalafudi bihi maanicun dhe laadi bis ka saar maa yamnacu min atalafudi bihi maanicun ah. maa takyiir weeye min atalafudi bihi maanicun in lagu dhawaaqayo maanic adiidaya ah, maanic adiida laguma dhawaaq laguma dhawaaqi karo maa ymnacu min aلtalafudi bihi maanicu waa e, takyiir iyo isbedel in lagu dhawaaqo maani diidayo maanicaa diidayo maa ymnacu min aلtalafudi bihi maanicu waa takyiir iyo isbedel in lagu dhawaaqo maanicaa diida hadda fiiri waxaan soo qaadanaynaa maanicaas muxuu yahay min min taadurin min tacadurin ow iqalin ow munaasabatin aad leedahay maa yamnacu min atalafudi bihi maanicun min tacadurin ow iqalin ow munaasabatin maxaad leedahay maa yamnacu min atalafudi bihi maanicun min tacadurin ow iqalin ow munaasabatin waxaa la yidhahdaa takyiir waa isbedel in lagu dhawaaqo maanica diidayo oo aan ogolayn maanicaas wuxuu noqon karaa tacadur tacadur waxa la idhaha waxaan suurtagal ba ahayn wuxuu kaloo noqon karaa iqal culays culays waxa la idhaha wax lagu dhawaaqi karo laakiin culays iyo dhib ku jiro wuxuu kaloo noqon karaa munaasaba saddexda baa noqon karaa maanica diidaya maanica diidaya mar wuxuu noqonaa tacadur marna muxuu noqonaa iqal marna muxuu noqonaa munaasaba wax yar meeshaas aan sii sharaxno marka lagama maarmaaye kelimadda xuruufay ka koobantahay soo maa xuruuftii siddeed iyo labaatankaayda ka koobantah saddex xaraf oo ka mida xuruuftaas xuruufulcilla aa la yidhahdaa saddex xaraf siddeed iyo labaatanka xaraf saddex xaraf oo ka mid a ah. magacooda waxaa la yidhahdaa xuruufulcilla aa la yidhahdaa inta kalena maxaa la yidhahdaa shan iyo labaatanka xaraf oo kale xuruuf saxiixa siddeed iyo labaatanka xaraf oo kelimaadka carabiga marka la dhisa la yska saaro شhan iyo labaatan xruuf صaxiixa la yidhaha saddex ka midana xuruufulcila la yidhaha xuruufulcila waa saddex wow ya iyo al waa la haha arafka reeban hadda alfata alifaa u dambeeyaan lena muusa alifaa u dambeeyaan lena ciisa alifaa u dambeeyaan lena yaksha alifaa u dambeeyaan lena alifkaasaa la yidhaha akala hadda maxaa u horeya isku dhihin alif alif uma horeeyo akala maxaa u horeeya hamso maasha allah saasaa la rabaa alif lama yidhaha kaas hamsa la yidhah marba haddii shaqal saaran yahy kordhig hoos god markuu saaran yahay ama reeb maxaa la yidhahda hamsa la yidhah kaas laakiin yakshaa aliftaasaa la yidhah taasaa la yidhahda alif laakiin kordhigaa saaran ama hoosdhigaa saaran ama godaa saaran lama yidhahda alif ee hamsaa la yidhahda magaceeda marka wow iyo ya iyo alif saddexdaas xaraf maxaa la yidhaha magacooda xuruufulcilla kelimada marka xarafka ugu dambeeya haddii uu noqdo alif sida misaal alfataa yakshaa labadaasaan soo qaadayna alfatana waa isim yakshaana waa ficil haddii caamil ka hor maro isbeddelka aakhirka ma muuqanayo maanic adiidayo hadda alfataa waxaad ka hor maraydaa caamil waxgoda jaaa alfataa isbedel miyaad maqashaa kelmadda aaqikeedu si xaaladay awal ahaday welid soo maqlimi haya caamil kordhiga ka hor marya ra'aytu lfataa wax isbedela ma maqlaysaa aye caamil hoosdhiga ka hor mari marartu bilfataa wax isbedela ma maqle maya ishana ku arkimayd dhegtana ka maqlimayd isbedel waa jiraa laakiin isbedelkii in la arko ama la maqlo maanic cadida maanicaas waa taadu baa laha waa alif alifkan xaraka maba qabato kor dhig ma qabto hoos dhig ma qabto godna ma qabto xaraka maba la saar ayada alifkan taadu baa laha suurtagalba maaha min tacadurin aa la yidhahdaa marka kaasoo kale waxaan leenahay ixraab waa ku jira aaqirku waa isbedelay laakiin isbedelkii ma la arki karo laakiin waa la fahma macnahana loo fahma maxaa yale caamil waxgodaa markuu ka horeeyo caaqilka waxaan fahmayna goda ku jira laakiin waa muuqala iyo caamil wax kordhiga marku horeeya maxaan leenahay caaqilka kordhiga ku jira lakiin waa muuqala iyo caamil wax hoos dhiga marku hormar maxaan leenahay caaqilka hoos dhig ayaa ku jira laakiin waa muuqala iyahay aan leenahay kaas waa tacadurkii fiqalkii waa wowda iyo ya-da kelimadda u dambeeyaan waxaad tidhahdaa alqaadi waxaad tidhahdaa yadcuu alqaadi waa ism yadcuuna waa ficil alqaadi caamil waxgoda ka hormari jaaa alqaadi hadda fiiri aakirkii wax isbedela ma ka maqashaa god aa laga rabay meeshee ma ka muuqdo isha haddii lagu fiiriyo dhegtana laga maqli ma jaaa alqaadi hay caamil hoos dhiga ka hormari marartu bilqaadi aakirkii isbedel ma ka maqashaa ma ku aragta isha hadaad ku fiirido maya xaadiida ayaa lagu leeya iqalaad leeda iqal iqal culays waa laga muujin karaa lakin waa culusi ja alqaadiyu marartu bilqaadiyi waa laga muujin karaa laakiin culaysaa ku jira carabigana culays looma ogolo marka waxaad leedahay ja alqaadi marartu bilqaadi aad leedahay kama muuqan karo maxaa u diiday hiqal culaysa u diiday yadcu waa ficil mudaaric caamil goda yadcuu hadda waa godan yaha lagu leeyay mana ka muuqan karo caamil kordhiga iska daa caamil waxa weeyaan godo bis noogu miisaali yadcuu waa godan yaha meer mana ka muuqan karo maxaa u diiday hiqal culays munaasabadu waxay ta munaasaba waxay taha isimka haddii qofka hadlaaya uu isku tiiriyo hadda fiiri kitaab kitaabun haddii la yidhaahdo kitaabun qof kasta mid ku haystaa ku dhaca mid gaara ku dhici ma ayu kitaabu ku dhaca kitaab laakiin ya ku dar ya haddaad ku darto qofka hadlaaya iskale kitaabii fiiri ah, qofka hadlaaya yeelana hadda qalamun dhe qalamun dhe qalamun muxuu ku dhacaa qalam haddaan idhanno ay qalam qalam kastoo qof haysto ama meel yaalla qalamun ya ku dar qalami haya midkayguu noqonaa haddaa ugu tiraa qalamiina kaaguu noqonaa qofka hadlaa yadiisiyaa laidhaha haye yadun gacan yadun gacan haye ku dar ya yadii tay noqoto taaday noqe qofka hadlaya tiisay noqe yadaas waxaa la dhaha yaa-u mutakalima la dhaha qofka hadlaa yadiisi waa shay oo awal caam ahaan aa la gelina ama mulaq ahaa marka la geliyo qofka hadlaaya yeelana rijlun lug rijlun lug haye ya geli rijlii aniga lugtaydi fiiri marka yadaas yaalmutakalimkaa yadaas yaalmutakalimaa laha magaceeda yadaas hadday isimka gasho ya-da xarafka ka horeeya waa hoos dhiga la saara yadun geli y yadii xarafka ka horeeya waa la hoos dhiga ya geli qalami fiiri xarafka yada ka horay waa la hoos dhiga haye kitaabun yageli kitaabii fiiri xarafkaas la hoos dhigaa waa xarafkii icraabka la saari lahaa wey maxaa saarana maanta hoos dhigaa saaran hal xarafna laba icraab lama saari karo laba xaraka lama saari karo soo ma jeedid munaasaba marka ya yaa u munaasabaa la hoos dhiga u munaasaba xarakaa u munaasibaha laga hormariyey oo la yidhaha hoos dhig hadhow markii caamil yimaado e, e, raabkii oo caamilkaanu keenayo meel la saaro lama arko ilaa xarafka iraabka la saari lahaa waa xarafka ugu dambeeya soo maaha qalamun miimka in la saara la rabay raabkiisa iyo haddii lala xidhiidhiyo qalami ay noqoto soo maaha maxaa saaran miimkii hoosdhigaa saaran hoosdhigaas yadaa uu manaasib u yahay hadhow marka caamil waxaad ka hormaridaa oo goda haadaa qalami godkii meel la saara yadaas xaraka u manaasibaha laga saaran xarafkii la rabay qalami haada qalami hay caamil kordhiga geli ra'aytu qalami caamil hoosga geli marartu biqalami marka icraabkii caamilku keenayo meel la saaro lama arko maxaa diiday waxaa diiday xarakada ya u manaasibka oo ka horayda xarakadaasa meeshii degtay ayadaa haysata meeshii marka waxaan leenahay haadaa qalami qalami waa godonta laakiin godkii lama saari karo maanica diiday oo ah munaasaba marartu biqalami waa hoos dhigan ya qalami laakiin hoos dhigii meel la saar male maxaa mid horaa saarnaa meesha mid ka horreeyaa saarnaa ra'aytu qalami waa kor dhigan yahay hadda qalab laakiin kordhigii meel la saaro lama arko meeshii kordhiga la saari lahaa waxaa degey xaraka ya-du wadato hoos dhigan ya-da ka horreeyaa degey marka maxaa nidhi ow taqdiiran maa yamnacu min atalaffudi bihi maanicu waa wax in lagu dhawaaqo taqyiirkii maanic diidayo maanicaasoo min tacadurin ow fiqalin ow munaasabatin saddexdaasu midya ah, saddexdaasu midya min tacadurin maxaan ku fasirnay alifka sida alfata iyo yakshaa ow iqale maxaan ku fasirnay wowda iyo ya-da ow munaasabat maxaan ku fasirnay yaa-ow mutakalim ma la fahma intaas lafdan ow taqdiiran waa intaas marka waxoogaa yaroo qirabaxa waa intaas yartaan laga sii qaadana insha allahu gacanta dambaa la faahfaahina ayadoo waxoogaa bilow yar laga haysto ah, marka lafdan waa kelimad aakhirkeeda lagu dhawaaqi karo isbedelkii caamilku keenay waa lagu dhawaaqi kara oo wax diidaya male lafdan waa saas lafdan maxaa loola jeedaa waa kelimad aakirkeeda isbedelkii ku yimid lagu dhawaaqi karo oo wax diidaya aysan jirin taqdiiranna waa maxee waa kelimad aakirkeeda isbedelkii ku yimid aan lagu dhawaaqi karin oo maanica diidaya maanicaasoo min tacadurin ow iqalin ow munaasaba war intaas ma la fahmo se waa ku soo celiya ya ma ku soo celiyaa maya haye marka intaasaasaan uga gudbayna ilaa awal baa in yar yaraan annaga ka qaadanayne وأقساaمhu وأقساaمhu إعراaبka qaybihiisu aربacaة aفaر wey إعراab waa soo baranay hadda waxaan gelaynaa أقساamta إعراab إعراab meequ u qaybsamaan gelaynaa إعراab meequ u qaybsamaa ayaan gelaynaa وأقساaمhu أقساaم الإعراabi إعراabka qaybihiisu aربacaة aفaر wey إعراab aفaر u qaybsamaa afar u qaybsamaa icraab meequu qaybsamaa afar u qaybsamaa ka bedelo raafcun god weeye wa nasbun kordhig weeye wa khafdun hoos dhig weeye wa jasmun raab weeye icraab waa afartaas afartaasaa icraab la yidhaahdo icraab afartaasaa la yidhaahdaa aqsaamtiisu waxay tahay waa afar rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun waxaan rabaa meeshaas markaan marayo inaan idiin sheego maxaa la icraaba isimku meequu qaybsamaayey saddex isim daahira isim mudmara isim mubhama waxaa la icraabaa isimka daahirkaa bis mudmarka iyo mubhamka lama icraabo xagga iskale maxaan idhi isim meequu qaybsamaa saddex isim daahira isim mudmara isim mubhama yaa la icraabaa daahir bes wax kale lama icraabo ficilku meeqoo u qaybsamaa saddex ficil maadi ah ficil mudaarica ficlu amar waxaa la ecraabaa mudaaric oo shuruud leh weliba mudaaric oo weliba shuruud gaara leh ficilku meequu u qaybsamaa saddex ficil maadi ah ficil mudaarica ficlu amrin waxaa la ecraabaa mudaarica kaliya oo weliba shuruud leh marka la ecraaba ma la fahmayntaas marka raab markaan ka hadlayno waxa la raaba waa labadaas waa labadee ism daahira iyo ficil mubaarco shuruudle ma la fahmintaas waay raabkii aqsaamtiisana waa afar waa god kordhig hoos ig iyo reeb waa afartaas afartan say u kala leeyihin marka asmaadu meeqay leeda afcaashis meeqay leeda meeqa waxaa loola jeedaa ism haddii la yidhaha ismka daahirkaa icraabkan afartan meeqaa geli kara ir waa kani falilasmaai asmaadii waxaa u sugnaaday min daalika taqsiimkaas min daalika madkuurkaas daalika waxaa lagu ishaara rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun afartaasaa lagu ishaara falilasmaai asmaadii waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas xaggiisa waxaa uga sugnaaday alrafcu god wanasbu kordhig walkhafdu hoos dhig asmaada afartan waaa waxaa gasha saddex waxaa loola jeedaa ism la godaa waa jira ism la kordhigaana waa jira ism la hoos dhigana waa jira ah, iri asmaadu meeqay ku leedahay icraabkan saddex falil asmaai asmaa waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas xaggiisana uga sugnaaday arafcu god ism la godaa waa jira jaaa zaydun wanasbu kordhig ism la kordhigaa waa jira ra'aytu zaydan wlkhafdu ism la hoos dhigaa waa jiraa marartu bizaydin malfaham intaas marka lagu leeyahay rafca u sugnaatay macnaha ism waa la godaa waa jira ism la godaa oo rafcadu waa gasha asmaada haye nas baa u sugnaaday ism la nasbiya waa jira oo asmaada waa la kor dhigi karaa wlkhafdu ism la khafdiyo la hoos dhigaa waa jira oo asmaada waa la khafdi karaa miaal maxaa nidhi jaaa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin ma la faham intaas walaa jasma wax reeba fiihaa asmaa dhexdeed ma ahaanin ism lama jasmiyo jasmu waa reeb reeb ma galo asmaada maba jiro ism la reeba ism la reeba haddaad aragto maba jiraa lagu leeyay maba aad arki kartid halkaad ku arke kelimad reeban haddaad aragto waa ficil ee ism lamaba reebo ismkaa ka hadlanaa ismkii mucrabkaa ma la fahmo waaya وللأفعاaل أفعaaشhi waxa u sugnaaday min ذaلiكa madkuurka ذaلika waxa lagu ishaara أqسaمtii رفع وaنصب وaخفض وaجسم aفartaasa lagu ishaara وللأفعاaل أفعaaشhi waxa u sugnaaday min ذaلika madkuurkaas xaggiisa الرفع god والنصب kordhig والجسم reeb أفعaaشha la sheegaya horta waa ke oo la عraaba waa فiعل مdaaرc shuruud leh ma la فahmay afcaasi marka lagu leeyahay waa ficil mudaaraca weliba shuruudle soo ma jeedid marka ficilka waa dhici karta in la godo caamil rafciya waa galaa yadribu caamil nasbiyaana waa geli karaa lan yadriba caamil reebaana waa geli karaa lam yadrib saddexdaas ixraabka qaata fiiri walilafcaali afcaasha waxaa u sugnaadaa min daalika madkuurkaas xaggiisa arafcu god macnaha ficil mudaaric waa la godi karaa yadribu haye waa nasbi korina waa usugnaada waa la kordhi karaa ficil mudaaric lan yadriba waljasmu reebaa usugnaaday waa la jasmi karaa ficil mudaaric lam yadrib ah, walaa khafda wax hoos dhiga fiiha afcaasha dhexdeeda ma ahaan ficil lama hoos dhigo ilaa hoos dhig yuu calaamad u ahaaba ismuba calaamad ahaa soo maa ha marka ma dhici karto ficil hoos dhigan in la arko maba dhici karto ficil hoos dhigan in la arkaa maba dhici karto ilaa hoos dhig wuxuuba calaamadu yahay asmaada marka fiiri icraabka aqsaamtiisu afar aheed rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun asmaada iyo afcaasha meeqaa ka dhaxeeya meeqay kala leeyihin labaa ka dhaxayda ma ujeedaa labaa ka dhaxayda rafcun wa nasbun waa ka dhaxayda rafcuhu asmaadana waa galaa afcaashana waa galaa nasbuhuna asmaadana waa galaa afcaashana waa galaa asmaada yaa khaas u ah khafdun afcaashan ayaa khaas u ah jasmu ma la fahmi marka afar icraabku ahaa labo waa ka dhaxayda waa mushtarak waa labadee rafcun wa alrafcu wanasb midna asmaadu khaas u yahay waa kee alkhafd midna afcaashu khaas u yahay waa kee aljasmu khalaas intaas ma la fahmay baabu macrifati calaamaati اlcraabi baab macrifati calaamaatlraab ahaa ah, baabkaan maantuu dhammaado haddaan wax barkood kuu bilaaban hadaalina or iska ta ah. hadeeraa rabaa jilib iyo calaacad inaad u fadhiisato maskaxdaadana intay ahayd aad shanjibaar ka dhigto ah, aad inaad waxaa rabaa aad maskaxda u kululaydo ood ku shaqaysato ood isku daydo inaad fahanto wax la sheegayo hayle baabkeediyaa la joogaa halkaan haddaad fahmi weydo halkaana laga bilaaba fahmi warqada keligeeda fiiriya halkaas warqada waa halkaas warqada soo maaha naxwada waa halkaas warqada warqadaas qofka fahmaa naxwada waa fah bis ah, bogan waxa ra igu yaal weliba bogan qaybaanba ka mid ahayn halkaas warqada wey naxwada dhan waa lagu sheega inaad fahmi haddii intaasu kuu furato khalaas furaad haysata waa la daba joogay albaabka ku xigaa waa furma fag tan ku xigaa waa isfura fag furi waaba haydaaba laakiin warqadan haddaad dhaqaajin weydo dib u laabo horaha usoo soco Ah, horay hawla socon waa daashanta markaas wa markaas kadib waa sii madoobaana albaaba midka ka dambe waa ka adkaana maxaa la furihii hore adan haysan waa garaaci iska garaaci mana lagaa fura maxaa la furihii maada soo qaada intaa laga qaataa furaha ah, may la socotaa marka adoo hurdaaya amase ka fakeraya jacar iyo bergaan haddaad iska fadhido waa kuu dhammaa ila soco maskaxdaadu ah, yay meel kale aadi ila soco ila soco ila soco baabu macrifati calaamaati اlcraabi haadaa midkaanu baabu macrifati calaamaati اlicraabi icraabka calaamadihiisa calaamadahaas la garashadooda baabkii looga hadlayo waa icraab calaamaduu iska leeyi ah, calaamadahaas garashada la garto baabkii looga hadlayo waa halkaan baabkan maxaa looga hadlaa icraabka calaamadihiisa in la garto ah, icraab soo afar ma ahayn rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun mid walba calaamaduu ley waxaan rabaa kelimadan waa rafcisantay marka lagu yidhaahdo intii yartaheedo hedgod saas u qoolaaban intii kaliya maaha waa ka weyn kelmadan inay godan tahay calaamado lagu gartaa jira waa inaad intaas ila garata ah, kelmadan waa nasbisantay marka lagu yidhaahdo raaytu zayd ah, ra'aytu rajula kordhigaas yarkaa korkasa intaas waa fahmi karta sooma intaas waa ka ballaaranta kelimadan waa kor dhiganta marki lagu yihahdo calaamado lagu gartay leeda waa inaad ila fahamteen ah, oo mar alla markaad calaamadahaas ku garto hadda isimkiiba soo fahamti haddaad aragto calaamadihiisii sooma garan kartid waxaan rabaa kelmadan markaad aragto inaad dhigi karto waa rafcisanta kelmadan markaad aragto inaad dhigi karto waa nasbisanta kelimadan markaad aragto inaad dhigi karto waa khafdisanta kelimadan markaad aragto inaad dhigi karto kelimadan waa jeesmisanta intaas maylafan rafcadu calaamaday leeda nasbaduna calaamaday leeda khafdaduna calaamaday leeda jasmiduna calaamaduu asna leeya marka hadda waxaan ka bilaabaynaa baabu macrifati calaamaati اlraabi icraabka calaamadihiisa calaamadahaas la garashadooda baabkoodii weeye baabkii lagu gara lahaa weeye icraabka calaamadihiisa liraafi godkiyay u sugnaadeen arbacu calaamatn godka afar calaamuday kelmadaanu waa rafcisanta marka lagu yidhaha afar calaamo mid ka midah ka fiire ah. markaad afarta calaamo mid kamida ah ku aragto waxaa leedahay kelmadaan ma kor dhigna mana hoos dhigna mana reebna kelmaddu waa godanta waxaa l ku arkaa may fahamti ah, afar calaamo mid kamida kelmadaad ku aragto maxaad dhehee kelmadaanu ma kor dhigna ma hoos dhigna ma reebana kelmaddu waa gabanta xaad ku garatoo kuugu daliila lwada waad leeda calaamad hebla ku taalla calaamad hebla ku taalla ad leeda may fahmi lirafci godkii arbacu calaamaatin calaamado afarha u godku afar calaamuu adamatu dama u damadu waa xarakada saas u qolaaba xarakada saas u laaban waa xarakadaas taas waad fahmi kartaa taas waa lagu gartaa o kelmaddu inay godan tahay walwaaw wowa usugnaatay kelimadaa lagu leey wow dad ku aragta ata waa godanta iiri ka war wowa usugnaatay kelimadaa waxaa lagu leeyay mar alla markaad kelimaddaas wow ku aragto inay godan tahay ogow oy rafcisanta haye walarifu alifa usugnaatay kelimad kale waxaa lagu leeyahay mar alla markaad alif ku aragto kelimaddaas waa godanta haye wanuunu nuunaa u sugnaatay kelimada waxaa lagu leeyahay nuun markaad ku aragta waa gudanta halkaas ma fahamtee ah. rafcadu marka meeqa calaama leedahay afar afar leedahay adamatu damo wاlwaawu wow wاlalifu alif wnuunu nuun afartaas calaamo wey halkaasaan ku joojayna maanta maanta halkaasaan ku joojayna insha allah waxaan noo joogtaa rafcada calaamadiisa Ah, radca afar calaamay leedahay afartiina waxay noqdeen adamatu walwaaw walif wanuun halkaasa loo joogo haye macan ysudaani ma hoos dhigne waa godantee inay godantah allaa fahmi doona in lagu fahmsiiyaa la raba insha allah ma adan gaari ah, ma hoos dhigna adaa waxaad dhihi doontaa waa godantahay insha allah haddii alla idmo haysugu weyn leh adiga